babn hada kan bab babn bayani jamacati babn hada kan babn fi bayani jamacati jamaca adeeyo keedien baabay jamacadaas oo min ashuhadaai shahiidinti kumida fi thawaabi laakhiratina sawa yani shahiidka haadeen oo wayuktaluna la dhigaw wayusala calayhim ala shuhadaa latukudaw bikhilaafi lkatili bikhilaafi xukmi lkatili kilijli xugunshay khilaafson katil aladi katil maata geeriyooday fi xarbi lkufaari gaalada xarbisha ka geeriyooday khilaafson baabun hada kan baabun fi bayaani jamaacatin jamaaca dayawkeediyen baabay jamaacadaas oo min ashuhadaa i shuhada kumide dadki shahiidin fi jamaaca kumide min fi hawaabi laakhira yani addunya hawaab yani shahidin unkahayne lakin aakhira lay shahidin hawaabu shuhadaa helaayaan baabun fi baabu bayaani jamaacatin jamaacad eokeedian baabey jamaacadaas oo min ashuhadaa shuhada kumide fi hawaabi laakhirati aakhira hawaabsi lay shahidin kahaadeen oo addunyo shahidin kahayne wayuksaluna la dhigaw wayusala calayhim korsona lakatukudaaw janaazadiina lakatukudaayo waana la dhigaw haadaa warkan haddi la sheegay multabisun kilehan wa bikhilaafi lgatili bikilaafi lkatili ki onayaw la dili khilaaf shay ki kadheehan waay hada lmadkuro multabison ki dheehan o bikhilaafi xukmi lkatili ki la dili xugun shay khilaaf shaya kadheehan katilkaas oo maata geeriyooday fi carfi lkufaari galad carbisha ka geeriyooday shahiidki xaqiiqagahayo waa kaasay shuhadada may langiibiye kadi dunya walaakira iyo shahiidun fi laakira iyo shahiidun fi dunya sadidasa langiibiya kolkan shahid ai shahidun fi dunya walaakira lanka oo katilka o fi xarbilkufaari kaasoy addunya marka dhiga maalmalka tukado addunyana shahida key aakirana shahida key kana sun may bu ahaan aakirana shahidkeya hawaab hawaab laakhira ya shahidintrimajarehen hawaab kasa sun hele laakin addunya wal dhige waan walka tukade addunya shahid make laakin aakira le shahidun fi laakhira lere kana sun shahidun fi dunya ahaan addunya la shahidkeya aakira shahid make may bua lanki animada oo walkuhaday yani wa kay khiyaano sameeyey animad hadisay oo kale wa gaaladiis oo ladagaalama dhimadi laakin khiyaanidi khiyaanadiisu sameey daraadiya iyo aakira shahidan kahayn usuba jarkisku halaayay harbigi ka jaro gaalada ladagaalama wa khiyaano sameey deskan usuge shahiid addunya hooba oo lanfiri lankan gaali ladagaalama shahiid waay walare mal dhigaaw malka tukadaw laakin aakhira tawaabki shahiidinta mahelaw may welisi khiyaano sameeya lilay yani sadidsalangibihay kolka hada musanifka hanin sheegahay hani shahiid laakhir haayen ama alkatil fi xarbi lkufaar shahiid dunya walaakhira isuma dhigamalmarka tukado an abi hurayrata radi allahu taala anhu anahu an aba hurayra gaal abu hurayra may goole gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may goolay shuhadaa shahiidinta kamsatun shan waay ashuhadaa shuhadada a shan waay almadcuunu ki oo daacuunka dhimidi waay alati maata fi daacuni wa walmaday walmabdun kilolol dhurisi waay walgaribu kimaashadi waay wasaaxib lhadmi dumoki saaxibshay waay washahiidu ki shahiidooye maata geeriyooday fi sabiil lahi ka shahidi waay ashuhada shuhadada kamsatun shan waay almadcunu kilolol dhurisiyu almadcunu kilidaacuumi waay aladi maata fi daacuni walmabdunu kilolol dhurisi waay aladi maata fi marad lbadni waay marad lbadni dhimday shurungan dhimday mis ololfuri warsaaseen dhimaday ki ololada kudhuuriy olol yani ki sugahay wa isuni shahiid wa walgariiku kimaashaday bikadaadhimid isuni shahiid wa wasaaxib lhadmi dumowki saaxibsina shahiid guriya kadumeey isuni shahiid wa washahiidu ki shahiidka haay fi sabiil ilahi ka geeriyoodi waay kan usun kan yani kan an ka sareeye washada fi sabi shahiidu fi sabiil ilahi aanasor afarta shahiidun fi laakhira lere kan usun ashahiidu fi sabiil ilahi kidi mayb wa dunya walaakhira ashahid shahidki waay yani ma aladi shahid oo maata geeriyooday fi sabiil lahi ka geeriyoodi shantunga shuhadee rasul mutafakun aleyh cadada laakin hasran ma badan yin shuhadad wacanhu an abi hurayrata radia lahu taala anhu gaal abi hurayr may goray gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may goray ma tacuduna may tiriyaasan ashuhada shuhadada fikum daadi may kutiriyaasan gaalo asaabta meran ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo man gofal gofki kutira huwa man kala dilo fi sabiil lahi lakadila hawa man kusuge yani fi sabiil lahi fi macrakati lkufari gaalada la degaalamawkeeda lankilikadila fahuwa man kusigay shahiidun shahiid waay qaala nabiy naw may kagola ina shuhadaa umati umaday shuhadadoodi markaasidan markaasoy lagalilon haniyar bu amaay ina shuhadaa umati umaday shahiidintood hoob lang oo nayo fi sabillahi kadimid ileg shahiid nagadaaw hoob gaala la degaalamawna dimadi bi shahiid nagadaaw markaasoy umaday shuhadadiyo yarin maayse rasul ina shuhadaa umati umaday shahiidintoodi idan markaaso markaasoy lagalilon yar waay qaaluu asxaabta mayrene faman hum ay reesiyaadadhane ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo qaala nabiyuna umay ka golay man gofal gofi kutila waman kala dilo fi sabiili illahi ilahay wadis daadiya laka dilo gaalo soo la dagaalamo fawa man kusigay shahiidun shahiid waay waman maata lanka geeriyoodo fi sabiil ilahi ka geeriyoodon fawa man kusigay sun shahiidun waay waman maata lanka geeriyoodo fi daacuni bisababi daacuni daacun sawaysan geeriyoodon fawa man kusigay sun shahiidun waay waman maata lanka geeriyoodo fi lbadni olool dhuuri olool dhuuri horsaase olool xanuumis olool wiinakan geeriyoodon fawa man kusugay shahidun waay walgariibu kimaashaday dikadimidin shahidun waay rawa muslim muslim iya wacdii kuriyey kalkun saan badayin ushaadin mana maayna fi sabiililahi layla kageriyoodi shahiidkaasayna eweri rasuul sala allahu alay salam umaday shuhadadii badayin antaason shahid ew rawa muslimun muslim iya wacdii kuriyey kalkun kan oonayo fi sabiililahi kageeriyoodi oo fi maclakat lkufaari gaalada dagaalsi kageeriyoodi kaas horta shahidun fi dunya walaakira addunyana shahida kay aakhira shahid oo addunya shahida kay markilameelnajeede mal dhigaw maalmalka tukadaw aakiran hewaab tawaab shiiba helew han kale han kale la sheegi shahidun fi laakira lay addunya wal dhige waan walka tukade lakin aakira lay shahidka waan cabdillaahi bn camr bni cas radi allahu taala canhuma qala cabdillahi may goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka goolay man gofala gofki kutilaah aman kala dilo duna maalihi fi maalihi maalshay dhaatiisa ka dilo fahuwa man kusuge shahidun wa usun kan usun shahid waala maal shay dhatiisa lanka kooy maalshay soo difaaca la dilimaha fahuwa shahidun man kutila lankili dilo duna maalihi liajli maali maal shay dartis an dilon fahuwa shahidun waay maal shay dartis ooso difaacdaa lan dili fahuwa shahidun lay taas oo kale duna taasaylawl man kutila lankili dilo yani waa kay taxta maalihi maal shay hoostesa kadilo fahuwa shahidun waay man kutila lankili dilo cinda maalihi maal shay dis duna maalihi tilay intaas zaka ilahay man kutila lankili dilo duna maalihi taxta maalihi fi maalihi cinda maalihi liajli maalihi intaas oo man kutila lankili dilo duna mali liajli mali malshay dartisan dilo fawa man kusugay shahidun waay mutafaqun alayhi waan abi lacwar sacid bni zayd bni camr bni nufayl acad lcasharati tumanki kooshohay casharadi almashhudi ling markhaati kaci lahum lilcasharati biljanati bidukul ljana yo nooling ling markhaati nagdi lankaas may lakuriyey sacid bn zayd way sacdun wa sacidun radia allahu taala canhu qaala sacad may kagooley samictu rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yagulo rasuulka halkagoolaw yadheegi man kutila lankili dilo duna mali liajli mali maalshay dartislandilo fa man kusiga shahidin waay man kutila lanki lidilo duna damihi liajli dafci damihi dhiig shay difaac shay daraadi kusuba dilfadaay kusoo isdifaaca kadhamadi man kutila koki lidilo duna damihi liajli dafci damihi wa liajli dafci damihi dhiig shay difaac shay daraadiya lanki lidilo fawa man kusiga shahidin waay waman kutila lanki lidilo duna duna diinihi liajli dafci diinihi diin shay difaac shay lindil diintisa difaaday diintalkubilfadaa taas soo isdifaaca waa dhimadi fawa man kusugasuni shahid wa waman kutila lankilidilo duna ahlihi liajli dafci ahlihi elshay difaac shay daraadi landil elshay yani lahaweeraray la koobsado dhibaato linjeysado lafadaay difaaca shay an dhimadi fawa suni shahidun layoa tawama yuri xadiidka abu daawud tirmidi fuqara tirmidi ma gola xadiidun hada xadiidun xadiidkaas xasanun darjidi hasan saxiixun aw saxiixun ama saxiix wacan abi hurayrata radi allahu taala canhu qal abi hurayra may ka jaءa rajul rajulka wa ilaa rasuuli lahi nsadi sala lahu alayه wasalam faqala rajulki mere ya rasuul alah ilahi rasuulkiisiyo araeyta akbirni in waran bin jaءa rajul rajul hadigooyo rajulkaas oo yuriidu rajulka fadaw akda maali maalkay gaadishidiis fadaw maalkay oo gaado fadahayo idulmi fadahay lankaas hadiko in waranba maa xukmuhu bigayri xagin awan oo gaad fadahay yani id jaءa rajulun ko yuriidu fadaw akda maali maalkay gaadishidiis fadaw bigayri xagin xag laanga maalka oo kagaado fadahay hadi lankaasoy koy ma xukmuhu xugun shay sanagda lankaas qaala nabiy na may kagoolay falaa tucdi anta adan siidoy i rajul kusuge maalaka maalka an siidoy maalka igaadanay maalka reeb difaaca qaala nabiy qaala rajul rajulki mere araeyta akbirni in waranba in gaatala hadii dagaalamooniyan maal gaadishila me kolkun dagaal galanbahay gaado dagaal bilaawsade liakri maali wa maalkay gaadishadiis hadii in dagaalamoon araeyta in waram in gaatala huwa rajulki hadii dagaalamooniyan ila dagaalan liakri maali maalkay gaadishadiis inladagaalam sade qaala nabiy ka kagooley markaasay la kaatin ladagaalan la ladagaalan waay lan ku suge yani waa kaya masalan ladagaalan yani maalkaasay kudifaasoy qaala rajulki meererta akbirni in waran in gatala huwa rajulki hadii dilo ni an iyo hormaro idilka waram qaala nabiy naumay gooley faantaada shahidun eta maalkaa difaacdaasay shahid eta ad ka dil qaala rajulki meererta in waram in gatalto hadii ana dilo hu rajulki sugahayay oo maalkay gaada fadaay anoo difaaco dilon sade qaala nabiy naumay goley huwa daalim kusige finaari naari ahaade usireer naarad waa usi zulmaan bay naftahan bay maalkan muraadey maalka fogaado zulmaan bay usireer naarad kala nabino may golay huwa maqtulka la dilay oo mada kahormarti ya fi naari naar fi jihaadi yani rawaa muslim muslim ya waajid wariyay waajid saasan badan yire baabun fadl lcidki baabun fi bayaani fadl lcidki cid horeeymaan oo odoon la horeeyaw fadli shay cadeeyow sheeyan baabay wa qaala allahu tacaala ilahay may ka golay falagtaxama huwa insaanki gudubid yani wa kay masalan bahay alcagabata buurti gudubid wama atrika nabiy lahi mahamed o may ka ogaahi malcagabatu buur waliatu malka ogahay faku ragabatin waay odoomay too la huray waay iyo faku ragabatin waay qaala lahu tacaala ilahay may ka golay wama adraka may ka ogaahi falagtaxama gudubid falagtaxama huwa insaanki gudubid alcagabata buur gudubid ma dakala wama jaawaza alcagabata libarigin fi ljabal wamacluum ana yakunu duurto gudubowshe may buwasadale kasaa macluum aha yakunu sacba almurtaqa korowshe ki eedan adag ihaadee watajaawuz lam yamura bidariiqi alacmaali saalixa alati tashubu cala nafsi wa waqad acdadaha fima bacdu biqowlihi faku ragabatin ilaah wafakuha takliisuha min arugyi odoomnimo lakuhoroyo oo doonta lahoray taasa lere kolka maana may lakashibahay camalka saalaxga e eh, oo adasuubiha asoka dhibtoodas iya may lakashibahay buur oo korowsha dhibe oo kal lakashibahay guur korowsha eedan dhib badan iya ilahay kashibahay may lareereed falaga taxama gudubid alcagabata buurtu gudubid buur gudubid mana buurtu gudub lilay buura buurtu korowsha eedan dhib badan silan gudubo oo korshalanka dareer dhib badanta kalkun si camalki suubnaaya reed cagabad oo buur oo kal lakawali cagabadan hadi may lanijeeda lere odoomay hurooyo shawreed falagataxama falagataxama huwa insaanki gudubid alcaqabata buurti gudubid buurti guduba failhay gudubid wama adraaka nabiyllahi muxamed o may ka ogaahi malcaqabatu buur waliyatu malka ogaahi caqabada may bua faku ragabatin hiya caqabada may bua faku ragabatin ictaaqu ragabatin odoomay horooyowshe waay odoomay ad horooytu buurti gudubti gudubtilfadaay odoomay lahoroy may lamaanahay kalkun oo lakishibahay buur oo korowsha eed uleysanay oo kalakishibaaye odoomay taas la horooyo sawaab badan alagwalaw ay an abi hurr abi hurayraa radi alahu taala anhu kala abi hurayr may golay kala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shaliyan may ngaray man actaga lankihuroyo ragabatan odoomay huroy ragabadaasoo muslimatan actaga lah ilahi hurooye bikuli culwin bisababi kuli culwin hubun kasta sawisha minhu min alcati kuati culwan hubun oo minhu min alcatigi kuati ilahi hurooyo min alnaari naarayse kuhurooye xataa farjahu farja alcatigi kan lahuroy farjisi hata ilahi hurooye bifarjihi farji lmuctigi muctiga farjisaya kuroya mutafaqun caleyh waan abi hurayrata radi allahu taala canhu qala abi hurayra qala rasuul lahi sala lahu ala slam lian may ngaray man gofal gofki actaga huwa manka hurooyo ragabatan odoomay hurooyo odoomay lanki hurooyo bahurata odoomay er ragabadaas oo muslimatan muslimade muminide lanki hurooy actaga allahu ilahi hurooye bikuli culwin bisababi kuli culwin ubun kasta sababshe oo minhu min alcatiigi kan lahurooyeshe hubuntaas ku ahaati sawshe ilaahay kuhurooye culwan hubon oo minhu min almuctigi kan hurooyeshe ku ahaati odoonka od huroyti hubnaasha inti dhonyinya adin hubnaagala kuhurooye adigi huroyti xataa farjahu gaay ahaan xataa farjaho yani bifarjihi bifarjihi alku xataa farjahu xataa actaqa lahu ilaahay hurooye farjahu farjal yani waa kayha muctigi lamirka xataa farjahu farjal muctigi kan wala hurooy farjishay ya ilaahay hurooyey bisababi farjihi farjil catiigi a catiiga oo la hurooy farjisay sabab sheelkahurooy a us catiig huroyn farjigiishe kana farjisheelkahurooy taas daraadee munaasabata may haboonaas saas darteed culamadu may eraahan munaasaba haboon oo migil etako migil hurooy si munaasaba nagadaan oo bilaan atimto bilaamay hurooy yani saas way xataa farjahu farjal muctigi kan wala hurooy farjisay hataa wal hurooye bifarjihi bisababi farjihi farjilcatigi kan lahurooy farjishe sawishel kurooyo mana kan usurooy farjishe sawishe sun farjishel kurooye umnaashay kala isku dhaafata mutafaqun aleyh hadidkana mutafaq wahay fadilat lcidki ilay o raymaan odoomay lahurooy farjishe can abi darin radi allahu taala canhu gaal abu dar may ka kole kulsan mare ya rasuul الله ilahay rasuulkiisiyo ayol acmaali acmalyaalo keeba aflalo fal badan qaala nabiyuna may ka kole alimaanu rumaayo bilahi ilahi lurumaayo fal badan waljihaadu jihaadi fal badan fi sabil lahi laka jihaada qaala may kagoolay haddan abu dar yani ulton meraliya qaala abu darin ulton mera ayu rigaabi ayu fakir rigaabi odoomanka fokyosha teeba aflalu fal badan hadan aktaru ajran man ah ajarsha badan odoon loreyta ajarsha badan yinteew qaala nabiyna may kagoolay anfasuha anfasu rigaabi odoomyaalka tan kuwinaag badan waa cinda ahliha deelsadiyan kuwinaag badan wa aktaruha aktaru rigaabi odoomanka tanka badan tamana min tamani sukoob lajeeyan beeso badan gooyas taaso ini lahoroy aflalang ajar badan lakelew kolsalmika gol ayu rigaabi ayu fakir rigaabi adoomanka hureyawsha teeba aflalu fal badan e aktaru badan ajran ajarshe badan sa rasuulka warsa qaala nabi nauma yari sala allahu alayhi wasalam anfasuha anfasu rigaabi adoomyaalka tanka wanaagsan cinda ahliha ahli rigaabi rigaabta ehelsha agdiya tanka wanaag badan taasaan fal badan wa wa aktaruha aktaru rigaabi adoomyaalka tanka badan tamanan nin tamaninka badan taasan yani wa kay tamanan nin tamanin tamaninka badan taasa yani ajarsian ka badan wa wa aktaruha saasan kafal badan wa aktaruha aktar rigaabi adoomyaalka san ka badan tamana min tamani beesadan ka badan oo ambiyanlinjeeli ehelka ambiyanlinjeeli taasa ajarsian badan yiw mutafakun caleyhi baabu fadli lixsaani ixsaan sameeya fadligeediyan baaba ila mamluki adoonka limilki ixsaan lan sameeya mamluk adoonga limilkiye loodi irinki jeeli wala adoonga limilkiye ad walba ada milkiidi ixsaan lan sameeya fadli sheeyan baabay qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay wacbudu cabda allaha ilahay taa abuda walaa tushrik n lagudaajiden b bilahi ala shayan shay in lagudaajide wabilwaalidayn axsin ixsaan sameeya bilwaalidayn aadi awgina ixsaanan ixsaan an sameeya wabidi lqurba qaraabadki in saaxiba in ixsaan an sameeya walyatama ogoominkini dha yani ixsaan an sameeya walmasaakiini masaakintin ixsaan an sameeya waljaari dariskin ixsaan an sameeya jaarkaas oo dilqurba dhawaansan saaxibahay waljaari dariskin ixsaan sameeya jaarkaas aljunubi fogaay وsaaxibina isaanan sameeya ki kila saaxibe biljambi dinikii kala saaxibe wabni sabili jidka nogshen isaanan sameeya wama maclushaahid ayd milbaku af ayd walbada man inag nadaasay wama wabima waxsinu lehgilanga waxsinu ixsaan sameeya bimaagin ixsaanan sameeya malakad imaanikum ganyaagin milkiyen gacmihin wali milkiyen loodi irinki geeri dooradi xaywaanaadki dameerki firiski kuli hagalayan odoonki agale kuli hagalayan waan macruur bin suwaydin qaala macruur may ka goley reitobaadarin abadar radi alahu taala canhu ya ragi وaعalyhi عala abi dar abu abudar lelahay korsheyna xulatn iska joogdasa وacala gulaamihi gulaami abi dar abi dar yani odoonshay korsheyna milha mil اxulati xuladaas korshay oo kaleti aragi waay hay may liya macruur bin suwaydin gaala raaytu abadarin aragi saxaabiga abu dar lelahay radi alahu taala anhu aragi وaعalyhi عala abi darin abi dar korsheyna xulatn dar iska joogde iy xula may lere izaarun وaridaa waay hoos gunto idaa kana min jinsin waaxid ida kaana min jinsin waaxid wa hoos gundugo i korsaarti hadii isku jinsigo ayin taasa xullo leere kolkan xullo saaseenka jarti darko isku midig ee kori hoosba iya wacalaa gulaamihi gulaami abi darin abi dar odon shay korshayn may haadey midluha mitl lxullati isku joogtadaas oo kale korshay haatiyo odoonkii usuuba dhakoole iswelango isku midig ah markaasa fasaltu su-aali horlaangna odoomanka may bo dharko oo liliido taasa lasii jal yek lankan saxaabigan eh kusiyo doonsha iskulebes bagaban fasaltu suaalay hu abadara suaali an dalika an dalika almadkuuri madkuur kas kaasa wa suaali an dalika almadkuur oo may dharkan oo adi odoonka jinkasin mayer fadakara huwa abudar may in sheegay anahu ana abadarba may sheegay saaba huwa abudar ini aayay rajulan rajulka hadu hor aay cala cahdi rasuuli lahi sala allahu alay wasalam ilahi rasuulkiisa zaminsha rajulka aay cayara huwa abudar eegoyay huu rajulku suge eegoyay biumihi umi rajuli rajulka aadiska eegoy yabna sawda oo kale yani waa kay midoobay tiya ka dhalay midoobay tiya ka dhalay saas oo kale ka eegoy wali bilaala la sheegay kada la sheegay bilaal alxabashi muadin rasuul sala allahu alayhi wasalam oo kale langmale kalkun lankowa hada kahor aayeeri aadisa ka ay ti midoobay tiya ka dhale hada kahor saas ka eegoy mana e faqaala nabiyu nauma yaray sala allahu alayhi wasalam inaka ad imriun gofyet fiika ada fiiga may haatay abidaro ilaa hadda roogdo adoo sadeetay hada lankan aadis midowan ka ayase mudud adad ka ayase inaka imriin fiika ada fiiga may haatay jahiliyatun khaslatun jahiliya khaslad jahili ewa weli kii sugnaati mana weli khaslad jahili ewa kii sugnaati hadii mudug i walsaas dadka ayas muslimiinta isku mid laybu ahaa may mudugunka aytasa rasuulka yaryar mana hum yani wa kay masalam odoomonka ayil cabidua hum ayil yani odoomonka ikwanukum walaan yubin waay وaawalkم kاadimintin waay jacl الlahu ilahiya weley hum khawaladaas khaadiminta siya ilahay weley taxta aydiikum dalyaagin hoosyo weli faman kana lanki haaday akuhu aku man manka walaalshay taxta yadi yadi man manka garantis hoosiya haadi falyuطcim higuudiyoy hu akaahu walaalshay mimaagi hishay kaguudiyo yakulu saama walyulbisin gundiyoy hu akaahu mimaagi kagundiyo yalbasusa gundulaaw walaa tukalifu huma shagayteen hum yani kudamad ahy ngma shagayten ma ngma shagayten yaglib huwa ma gaalib nagdaw hum adoomanka kugaalib nagdaw wain kalaftumu hadi mashagaytan hum yani wa kay adoomanka mashagaytan faacino on kaalmaya hum yani wa kay adoomanka on kaalmaya muttafaqun caleyh sa rasuulka yar yari sala allahu alayh wasalam maalintaas kubilaabo red darko isla gundudan red ani adoonkay darna isla gundudaana ley inaka ad imriat imraagaasoo fika figa may haatay jahiliyatun khaslatun jahiliya khasla jahiliya haatay hadi marba midooam iyonasodadaleta midoobam dadka ayas weli jahilnimaki damboytu saliyarya rasuulka yari may weli hum odoomonkan hangi oo mid midoob ikwanukum walaalnyogin horta fil islaami islaamka walaalsiinka leeyin wakawalukum khadimintin ey kudamukum khadimintin wataabicuuna lakum uhanisin rahaw wakawalukum khadimintin wa jacala allahu tacaala ilahiya weley hum yani odoomonkiya ilahay weli jacala allahu ilahay weley hum kudamidi weli kudamidi khaadimintiya taxta aidikum galyahin hoosiyo taxta tasarufikum wafi gahrikum alawel ising odoomo lasinkawelay tasarufkin hoosiya lawelay isinka tasarufaasan kashagaysadaasa faman kana lanki haaday akuhu akuman manka walalsi haadi taxta yadi yadima manka galantis hoosi haaday oo galantiska jaro lanki odoonshay walalshay oo muslim eho odoonka e galantiska jar falyudcim huwa mankaasay kuudiyoy hu akaahu walalshay odoonka mima min bacdi maagi bacdo kaguudiyoy yakulu huwa yani wa kay mahay manka baama yakul huwa mankus amay odonkas walashahasiyo wal yulbis huwa mankin gundiyoy akaa walashay min maagi min bacli maagi baclin gundiyoy yalbas huwa manka gundudaw manka sita wali gundudaw manka gundiyoy sun sa rasulka eriyo anin hadda saasa weleli walaa tukalifun mashagayteen hum hawa yani odoomankaasoy odoomanka eh ang mashagayteen ma camal yaglibu huwa camalku kuaalib nagadaw hum iyo kuaalib nagadaw anka mashagayteen hom yani adooman kurbaali nagda an kuma shagaysan ah amal iyo dhibo n kuma shagaysan koran kusaartay wain fain kalaftumo hadi ma shagaysan hum alcabida adoomanki hadi ma shagaysan faacino on kaalmaya hum alcabida adoomankan kaalmaya mutafakun aleyh damirka hom humse maanaa may lakanagday adoomanka cabidada adoomanka lakanagday mutafakun aleyh hadiskana mutafak ay waan kalku camalkian rasulka walyulbisum mima yalbasu tiya anina darkosa gundudan adoomkay walianaamaha amay maalintaas kubilaa rasuulka ildirdaarn sali manaha asxaabu rasuul walilinsheka camal fali jareen can abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyuna omay kagola idaa ataa axadakum axadkin hadii onayo kaadimaho kaadimki hadi inlakooyo bidacaamihi dacami lkaadim inlakooy fain lam yujlis huwa axadka adi infidheesiyaana ho kaadimki macahu maca alaxad infidheesiyaan falyunaawil indhiiboy ho kaadama kaadimahu indhiiboy lugmatan kuusko o lugmatayni lama kuus oo uglatan kuuska oo uglatayni shakraawleyma kuusla wa fa inahu maywel ina alkaadima ya waliyatawaliyay cilaajahu daawadiis daawayawsasi tawaliya rawa lbukaariy bukaariy waadikuna weriyey aluklatu bilami lhamza ilaafiyay hiya luqmatu luqma lay ku saaray wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can inabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy lao may ka goolay ida ataa axadakum axadkin hadii inkooyo kaadimuhu kaadimul axadi axadkaas kaadimsi hadii inlakooyo bidacaami dacaamil aadi aadka dacaamshenlakoy dacaamka aadka le inkariya aadimka kalku bidacaami dacaamil aadi aadka dacaamshenlakoy inkuriya kinkariyo kinbislaha kinsheena yani horti hifadheesiye meelka jar hifadheesiyoy la'aamoy hadii infadheesiyaanen la'aamana fain lam yujlis res fain lam yujlis huwa aadka hadi hu akaahu aw aadi hu kaadimahu kaadimsi adi infadheesiyaane macahu maca alaadi aadki macashe infadheesiyaan koy inkurun inlaan yafaylahayshe hadi taasan eraana fal yunaawilin dhiiboy hu alkhaadima haadimkin dhiiboy lugmatan kuusko o lugmatayn ama lama kuus o uglatan kuusko o uglatayni lama kuusin dhiiboy may wali fa inahu ina alkhaadima haadimka un gurigiisu sireday ayaangnay ani la inkariya hortob khaadim leha anin biibuday ana lay ayaama erne yani kuusku ama lama kuusin reeboy fa inahu may wali fa inahu ina alkhaadima waliya huwa khaadimku siyata waliyay cilaajahu cilaaja acaami acaamkasay camal shay ay camalahu camal acaami acaamkaas shegadiisa siyaasa waliy wa fi dariiq aakhar wali axaruhu alaa jwa wali axarahu alaa jaw riwaayaasan usi hata waliyey kuleelsha iyonyo yani sameyntis camalsha usi hata waliyey walisi walin reebo ay ku dhamaynay wa haadimiinka saas ixsaan lanka samey iyo xadiiska baabka tusiyahay rawa albukaariy hadis wariyey aluklatu bilami lhamza alaakri iyo lugmatu kursay waay baabu fadli lmamluki kan limilkiya fadli shay baabey aladi mamluk oo yuadii gududaayo xaq allahi tacaala laa yagshay gududa wa xaqa mawalihi mawali lmamluk kan limilki siidiyaalsi agsho gududaa baabu fadli lmamluki adoon limilki fadlishayan baabay aladi mamluk o yuadii huwa mamluku gududaw xaq allahi ilahay agshay gududaw wa xaqa mawalihi mawali lmamluki kan limulki siidiyaalshay agshona gududaa fadligeeda yan baabay an ibni cumar radi allahu taala canhuma ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qala rasulka may ka golay ina alcabda odoon ida nasaxa huwa cabda hadii onayo lisayidhi sayidlab adoonka sii naseexay waaxsana cibaadat allahin wadeeji fa wanaajiyo falahu falilcabdi may le ajruhu ajru lcabdi adoonka jarsheelay maratayni halaadi lama toog ana rasuul lahi sala lahu alay salam qaala rasuulka mak waray in alcabda adoon ida nasaxa huwa cabda hadii ing naseexayo lisayidihi sayidlcabdi adoonka siisa ing naseexayo wal al walidantis kasal yaw siiska siiskaso insifad inka khaadima وaxsan alcabd adoonka adina wanaajiyaayo sisi horta wanaajiye na saxeey walidantisensame وaxsanahuwa cabdigi hadina wanaajiyo cibaadat allahi ilahay yani cibaadadiis wanaajiyo shanti salaadood cibaadadiis walilaku fadaay wanaaji falahu falilcabdi odoonka saymaylahi ajruhu ajru lcabdi odoonka jarshiya leyi maratayni a ajarkoo nasiixadii siisn naseexeya jarshin leyi ajarkoona cibaadadii raba wanaajiya ajarsha leyi mutafaqun caleyh وan abi hurairata radi allahu taala anhu قal abu hurayr may ka goolay qala rasul الlahi sala الlahu عalيه wasalam ilahi rasulki may ka goolay lilcabdi adon almamluki limilkiya leh cabdigaasoo almuslixi hagaajiyaw ajraniya ley lilcabdi adonga leh cabdigaas oo almamluki limilki cabdigaas almuslixi hagaajiyaw hagaajiya xaqa laahi wa xaqa sayidihi hagaajiyaw xag ilahi na hagaajiye xaga sayidna hagaajiye xaqa laahi wa xaga sayidii hagaajiya ajraani lah ajrani lcabdi adonka saylam ajarya ley lilcabdi ajar majruur abr mqadam ajraani lama ajar ye lilcabdi adong un sugnaade cabdigaas almamluki limilki cabdigaas o almuslixi hagaajiyaayo wal almuslix hotumaylin kastay man adaa xuquuqa laahi wa xuquuqa cibaadihi langala lanki gududow xaqulaahi iyo xaqulcibaad kalkun xaqulaahina lanki gudude muslix waayo odooman kabsoo siiski shay hagshayna gududaay lama ajara lay abi hurayra ree dhaaraday meeray wallahi ladi macbuudaka dhaaraday nafsu abi hurayrata biyadi yadi ladi ladi garanti kusugnaate ka dhaaraday lawla ljihaad er addunye wali lakeelaw may kumid aha jihaad iyo xajiya lakeele lawla ljihaadu jihaad an hadafan fi sabiil ilahi lijihaad an hadafan walxaju lawla lxaju xaj an hadafan wa biru ummi lawla biru ummi aaday baaranimadi an hadafan dadidas walhaasadi an hadafan wa aadisa noolaytay baaran anhay yani wa biru ummi lawla biru ummi aaday baaranimadi an hadafan la axbabtu may jeelada faday an amuuta inaan geeriyoodo jeelada fadiya walhaal ana anina mamlukan odonlimilki aha fasajelada falmay wali fadilad odoonka mamluka hoob xaquuqdigududo fadilad helaw daraadiye odoonnima sugdhimao saasa inroonadalahaykasali la ababtumay jelada fali ana mutaynan geeriyood walahalaananin mamlukun kola milki odoonla milki aha saasa jelada fadiya laakin sadidas wala iyo odoonnimo la galaan yani odoon badana anung jihaad manbahaw odoonki oo kale xajna hanung manbahaw yani kalku reeta hanasoy ornimo laka hele weri mana hadii hanasan hadafanwa odoonnimo kadhimadofalahaado jelada fadiya muttafaqun aleyh وan abi musa fadila cabd la odoon oo ilahay gududaw xagisisa gududaw fadilorma an abi musa ashcri radi lahu taala anhu qala abu musa may kagolay qala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahay rasulka may ka kagolay lilmamluki kili milkiye insugnaadi ajraani iya kabarka koyd ya murtadae ah, lilmamluki kili milkiya leh aladi mamlukasoo yuxsinu wanaajiya cibaadata rabi rabi lmamluki kan limilki rabi shay rabagaas cibaadadiis wanaajiya wayuadi gududaw ilaa sayidihi sayidlmamluki kan limilkisidka intika ingududaw aladigi ingududaw calayhi cala lmamluki mamluk korshay min alxaqi xaq e wanasihati e wadaacati e gududawa leh ajraani lama jaryaley lilmamluki kilimilkiya insugnaadeen aladi mamluk oo yuxsinu wanaajiyaw cibaadata rabi rabi lmamluk kan limilki rabishay rabadaas cibaadadiis wanaajiyaw wayuadi mamluka say gududaw ilaa sayidi sayidlmamluk mamluka sisngududaw aladi agin gududaw aleyh ala mamluki hadi o min alhaqi e wanasihati e wadaacati e gududaw yale ajraani lama ajaryan sugnaade rawa lbuhariy buhariy adii kuriye anhu an abi musa kal abu musa may gole kala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka gole halaathatun sedi lahum lihalatati ale ajraani wa sed gob lama jara helaayan may sadid rajulun waay alawal rajulun waay rajulkaasoo min ahlilkitaabi ahlulkitaab kumide rajulkaasoo amana rumaaye binabiyihi nabiyi rajulin rajulka nabig ilhandiri oo naba muusey oo nabi ciisey rumaay haddana marlamaas nabiylahi muhamed hoobkoy haddana wa amana rumaay bi bimuhamadin rumaay kaalu kitaabu diintis horen rumaysnaay haddana rasuulka hoobkoyn rumaay lama jara li marlamaad walcabdu adoon waay cabdigaas oo almamluku limilki usul ilah addaa huwa cabdigaas hadii gudado xaqa lahi ko wa xaqa mawaali hadii isgud usul lama jara li kan saddaas warajulun rajul waay rajulkaas oo kaanat lahu lirajuli rajulka amatun adooma in sugnaati faadaba rajulka esbiyeyha amad esbi esbiyey tacliimay diinta bari faaxsana wilib wanaajiyey taadiiba taadiiba alamati odoomayta esbiyowsha wanaaji wacallama barayha odoomayta tacliim baray diinta bari faaxsana wanaajiyey tacliimha tacliim alama odoomayta tacliimke wanaaji uma bacda dalika actaga horooyayha amadi horooy wa horetaa ilahay kartisasin horoy haddana yani bulshada dahagal shareediya ma e idiye baratay odoonka hada jartilay xoriya o takanagi fatazawaja guursaday ha amadi hadin idileh kalaabi ka horon kubaan arne gursidi oron galan arne idileh hadin hakalaabay gursidi falahu ajraani lama jarya laysu mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq wa wa anhu an abi hura abi musa alashari qaala abu musa ala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulki may kagoolay alaatatun sad lahum litalaaati an sugnaadeen ajraani lama jarya an sugnaadeen alaati alawal kan ul rajulun waay rajulkaasoo min ahli lkitaab rajulkaasoo amana rumayay binabiyihi nabiy lahi binabiyihi nabiy rajul rajulka nabi shay rumaayo oo musa nabilahi muuse rumaayo oo nabilahi ciisa ayn rumaayo waaman hadana rumaayo bimuhamadin lama jara leya jarkumayn leya nabigi shay hor rumaayo ajarkona nabilahi muhamed rumaayo lamadaas ajara leya walcabdu kan lamaadwa tani alcabd odoon wa cabdigaas oo almamluku limilkiya ida addaa huwa cabdigasi gudo xagga laa ilahi ashay gudud daacad ilahay hagaajiyo gudud wa xagga mawalihi mawali lmamluki mawali lcabdi odoonka siidiyaalshay absona gud siidkasla abshayna gudud lama jara layin ajarkomanlaya xaggi ilahay gududi ajarkono siidka abshay gududi wathaliu rajulin wa rajulkaas oo kaana lahu lirajuli rajulka amarkan odoomay sugnaati faadaba ediyayha odoomayta edbi faasana wanaajiyay tadiiba tadiib alamati odoomayti tadiibtiy wanaajiyay aclama huwa rajulki bariha amadi faasana huwa rajulki wanaaji tacliimha tacliim alamati odoomayta tacliimtiy wanaaji uma actada huwa rajulki hurooyayha amadi hurooy fatazawaja huwa rajulki hadin marki huroy bacdishe haddana guursadi ha amadi guursadi falahu ajraani lama ajaryalay waajru lcitqi waajru tazawuji lamadaas ajara usunalay mutafaqun caleyh furoy haddana waana hadana guursi hanagtaclay lama ajara usunalahaday mutafaqun caleyh baabu fadli lcibaadati cibaado fadli shayan baabay fi lharji harji fi shay laka cibaadaysadaa maylka jeedaan su fasiri wahuwa harji maybua aliktilaabo iska dheehamo waay walfitanu fidniyaal waay wanaxwuha naxwu lmadkuuraati aaa na fitanasuaas baabun fi fadli cibaadati baabu fadli cibaadati cibaado fadli sheeyan baabay fi lharji fi lkitaali degaalan iftitan dhahdiyaa ka cibaadoysadaw wakti degaal jiro fidla jarka la cibaadoysadaw wahuwa harjadu si fasiray melka jeede alikhtilaafu iska kasmo oo milalansodakasuaisniyadokidomiskasayin walfitanu fidniyaalo fidni jarte yani waa muslimiinta iska dhamaadahayan saas oo kale fidni jar fitantaas dahadiya lacibaadaysado falisha iwanaxwuha naxw lfitani fitan wali limid e dahadiya lakicibaadaysado an macgal ibni yasaarin radi allahu tacaala canhu qaala macgal may kagolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagolay alcibaadatu cibaado fi lharji fi lfitani fitan dahadiya lacibaadoysado ama dil degaal degaalna dil lakicibaadaysado alcibaadatu cibaado fi lharji alharji huwa alqatlu melkalma alcibaadatu cibaadaysado fi lharji yani wa kay fi lاktilaabi wlfitani اktilaaf iyo fitan dhadiyo lakicibaayo rasul hijratin ilaya ana lihijroodiya lamidata rasulka kahijratin hijradya lamida ilaya anantikelayin hijroodi oo rasuulka oo bahay madina saadi adin wadan gaale odaan rawday ku tabtay rasuulka madinanka saati ajarki lahelaayo lahele wari rasuulka cibaadadaas o waktadaas waktulfitantaas lacibaadaysada alcibaadatu cibaada fi lharji fi lkitaali dagaalan dhadis laka cibaadaysada ama fi lfitani fitan dhahis laka cibaadaysada kahijratin yalmidata hijradaas oo ilah yalanti kahaati madina lah hijrooda linkoy sawaabsha oo kale nahele waa muslim muslim ya adid kuriyey baabu fadli samaaxati cafiyow fadligeedi ambaabey fi lbayci bayc fiisha lacfiya washiraai wafi shiraai shira fiisha lacfiya walakdi baab lakdi daado yanbaabey bahay fi lakdi daado ka fiisha lacfiya walabahay fisnidin lacfiya wa xusni lgalay baabu xusni lgalay gutaayi wanaajiyawkeedi ambaabey wataqaali gudsado wanaajiyawkeedi ambaabey wairjaax lmikyaali aalatu beeg rajacowkeedi embaabay walmiisaan miisaan rajacoshi wanahyi ba unahyi reebow y embaabay ay yani tadfiifi fududaayow la reeb wafadli indaar lmusiri baabu fadli indaar lmusiri si onay taajirka haay oo yani waa kay unsugow shay fadlishay embaabay almucsira fakiirka insugow walwalci baabu fadli lwalci dijow fadligeedi embaabay anhu an lmucsiri fakiirka inadinta laguridaa baabka mayl intarjumaysaday baabu fadli samaxati cafiyow ama sehlow fadligeedian baabey wal sehle wal fududaaye baabu fadli samaxati fududaayow fadligeedian baabey fi lbayci nila fududaaya lankool ku gadaas walaago beesadimaaskudhaaferaso fududaaya wa shiraai shiraysado adi wal shiraysadahay beesado sarafe walkindhimanahana say horan fududaayow baabu fadli samaxati walakli dehdan baabu fadli samaxati sehlow fadligeedian baabey fi lakli gaado walada kuaadahayt sihlaaso fudaaya walada siyahay walcadaay siismadamiyan lafududaayo baabu fadli samaahati fududaayo fadligeedian baabay fi lakdi gaadashada lafududaayo walcadaay wa fi lcadaay siismadana lafududaayo waxusni lgalaay baabu fadli samaahati baabu fadli samaahati me kalkuntaney baabu xusni lgalaay le baabu xusni lgalaay gudow wanaajowshay baabu fadli xusni lgalaay gudo wenaajiyshay falageedian baabey ay adi den gudaha ismaa sifayl walka gud sifayle ofka walkiisi adina sifail walaaginka gud mamerine mududinka dheerayne iyo n gud iwatakaadi baabu fadlil taa baabu fadli taka baabu xusni fadlil takaadi baabu fadli xusni takaadi baabu xusni takaadile gudusho oo dhamay adi gudaasi alkalaa gudo hay sana gudusho adi wala gudhay baabu xusni taqaali gudashadi wanaajowkeedi ambaabay falishe gudashadi wanaajowshe falishe ambaabay marka wal yani wa kay wala gududaason lanka jiidkiine iski insilciine hadalkan kumayne fi tartiiben ka gudud wa irjaaxi lmikyaali baabu fadli irjaaxi lmikyaali aalatu beeg rajaxowshe fadligeedi ambaabay marki walaada beegas rajaxda galaas buito lanka markin beegas walan hoobido siido rajaxda walmiisaani baabu fadlil irjaax lmiisani waadam miisaanki rajaxaw shay fadlishaen baabay marki ad wal miisamaason rajacdo walka dar inti walka nuqsaami fadi walka darka faligeedyen baabay la nuqsaamiyon sadew baabu nahyide hadan baabu nahyireebo yen baabay can itabfifi miisanki lifududaayaw beegi lifududaayaw la reebiyen baabay wa wa fadli indaari lmucsiri baabu fadli indaari lmucsiri ki taajirkahay sugow shay fadlishay ay suge almucsirati fakirka ay sugow denti amanti fursad halile iskushe yani iskudaela masala misne yani muddo kala kingadara isulusaysay denta suge suge mana lankanti wala ku helaw un suge mana walwalci weliba baabu fadli lwalci dijo falageeliyan baabay canhu can lmucsiri fakirka likudijo gidaan denti kin afilaraw mana falageeliyan baabay qaala lahu tacaala ilahay may kagolay antila dhaagalaayan aayadala inta gulisho dhaagalaayan wama tafcalu wal al isin samaysaan min khayrin erka le intaga waragalaan inta baseeg er hoob er badiyi yani fi sabil er edan badiy wal ala wali samaytan ere in allaha taala ilahay alimu alihi ogu bi bilkayri er kaso ilahay ogi reedfa yujazikum reed ilahay aakir hooba dersinjaziy walaalinta legalaay reed mana beeci lafududaay shiradi lafududaay walgaadashada lafududaay walsiyawka lafududaay liwanaaji kulinka legalaay mana wama tas legalaay wama ma ladi wama tafcalu walisin falan min kayrin kayr faina allaha taala ilahy calimun alihi ogu bi bima magasay oo khairka ilahay ogi kayda dhowkis injaaziyo waqaala lahu taala ilahay may ka gole waya qawmi qoomkayo ofu oofiya alka almikyaala aalatubeega oofiya walmiisana miisankana oofiya bilqisti bilcadli cadaalaka oofiya wa bilqisti bilcadli cadaalaka oofiya si cadaale miisanki beegdo walaa tabkaso ng nuqsaamideen annaasa dadkun kunusaamiden ashyaam ashyaa annaas dadka sheeyaalshon kunusaamiden wa beeciya hagale shirdi hagale ad wal kasan kunusaamido gofkan waliyayin kunusaamidoy wa hataa dharshay inkunusaamide dharkasa inhunyi iyo libaskasa inhunyi ngartoy maana walaa tabkasu naasa ashyaahum day ashyaa caam wa walba sheeyaal dadka daban kunusaamiden ad ilahay walaa tabhasu kunusaamiden annaasa dadkun kunusaamiden ashyaahum ashyaa annaas dadka sheeyaalshon kunusaamiden mikiyaalki hagale miisaanki hagale lanka zatigisa walkasheegsa kalaas walba nusaamida sheyaalsha nusaamida sa ilahi ari subxaana wataala qal allahu taala ilahay may ka golay waylun cadaab iyo lilmudafifina haani fududaayen miisanka fududaayen cadaaban sugnaada ilahay sii tilmaamay mudafifinta lilhijeel aladina haani hu mudafifiin ida ktaaluu hadiyo beegadaayaan cala naasi dadku korsha walku beegadaayan yastawfuna oobsadaayan sifayla beegan garaacayaan o oobsadaayan waida kaaluu hadii beegayan hum annaasa dasin beegayangna o misma e wazan miizamayan hum annaasa dasin miizanayangna yuksiruuna nuksaamiyaayan hanasa mudafifiin erilah waylun cadaab yani ye lilmudafifiina haan fududaayayan iyo cadaab un sugnaadi erilah aladina haaniye mudafifiin eh ida kataaluu takudheeflilere marki ha oobsadaayan ida kataaluu markio beegsadaayan cala annaasi dadka korsho ku beegadaayan yastawfuna oobsadaayan marki adalkoo beegada galaas wawiin yal hakingaasa masalan oo oh, weliba hoos kubujiyaayo lujugdhoow kalkujugdhoow kalku sigfayle lakin markan wal beegade galaaski sugaay meelo la dhike hadhowti adi fadahayta masjedi lakin beege tookada maha ko yara lakin biye oo oh, njugdhownayne saase saasa lakin shibe ko yaro mee kubeegeed intaasaa kubahayan mana galaas winagi ad hordhaangala kabeegadi sido hoob lakin shiboob koo meel lakureebe galaasko lakureebe mana saasu reed yani saas wa waylun lilmudafifiin aladina kuwa idagtaalu hadi beegadaayan cala annaasi dadka korsho ku beegadaayan yastawfuna oobsadaayan wa idaa waktigi kaalu beegayan hum annaasa dadkan beegayaane isku gudbiyaayan aw misna e wazanuu miizamaayan hum annaasa dadkan miizamaayanna yuksinuna nuqsaamiyaayan ana sacdaaban sugnaadeer ilahay alaa yadunno malayayaana ulaaika kuwaas yani mayaqiinsana anahum yawma mabcuuthuna lahadiyaw liyawmin yo lahadiyaw yawmkaasoo cadiimi min yoma maalin lahabyaw yagum naasu dadka gumaayan birabbilcaalamiina caalamiinta rabishan gumaayan lahabyaw miyaginsanaalin alaa yadunu miyaginsana ulaaika kuwaas yagin man gabaanamay anahum ana ulaaika kuwaas ko mabcuuhuna lahabidoon liyawmin maalin lahabidoon yoomkaas oo cadiimin wi yoma maalin lahabidoon yagumu naasu dadka guma doonaan birabbilcaalamiina caalamiinta rabishan an guma doonaan waan abi hurairata radialahu taala an ana rajulan rajulka ata rajulka sd nabiyan sadi sala allahu alayhi wasalam yatagalahalguso dalbahu anabiya faaglada rajul rajulka adkaay lahu linabiya ka adkaay faama asxaabu asxaabu nabiy nabiga saabtisemiye bi birajulihemiye faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulkane golay dacuu kutabahu rajulka kutaba may wali faina lisaaxibi alxaqi dinta saaxib shawale magaalan hadalyaaliyaliya isku dhaafa uma qaala nabiy naumay ka golay acdusiya ku rajulkan sinan waalago siya mitla sini sin rajuli rajulka waalishay oo kale siya qaalu asaabtamiran ya rasuul allahi laa najidu nacnun melaan ila antara ilaa afdala koo fal badan min sinihi sini rajuli rajulkan deedis ko kufal badan la helaan waa qaala nabiy maray odu siyahu rajulka siya may wali fa ina khayrakum kan sin khayr badan axsanukum kan sin kuwanaajow badan waa qala min qalay dinta gudawsha kan sin kuwanaajow badan kaasa sin khayr badan aha mutafaqun caleyh وan abi hurayrata radi alahu taala canhu ana rajula rajul yata rajul sede anabiya nabagan sedi sala الlahu alayه wasalam rajulka deenka lahay rasulka deenka lahay ya rasulka yataqala hal gusu dalaba rajulki yataqala huwa rajulka gusu dalabaayo huwa nabiya ka gusu dalaba dentita isi ley ee rasulkan sedi dentita isi eri walaaguna hadalka ka adkaay faaklada rajul rajulki adkaay lahu linabiyi nabaga hadalka ka adkaay sala allahu alayhi wasalam wali arib koley denta ka adkaay yani wa kay hadalka ka adkaay markaasa asxaabu rasul lankin rasulka hada hadalka sankanaka koy lankin ma boodana ma dooshana ma reebtana isrin fahama asxaabuhu asxaab nabi nabaga saabtisahemiye bi birajulihemiye bilyadi o bilqawliyahemiye ini galantan gaadan mis afka la galaano lankusuge afrigaadiyan taasahemiye se qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shemeeray laa fadacu kutabahu rajul kutaba may wali fa ina lisaaxib alxaqi ay dayni deento saaxib shewa leh maqaalan hadal yaliya lanka deen hoobki ley wali wala ay ara korehen hadal hasaanba binaawa jare isku dhaafa er lanka ani wal ileya aha isku dhaafo wali fadaw er hadalka adkaayo di uma qaala nabiy naw may ka golay sala allahu alayhi wasalam ucduu siya werihu rajulkan kan siya lankan deenta sida dalka inkadkaaya walaashi halsiya somtiswahan wala ilaya walaashi siya sali rasulka naxariis badnaantis iyo nayo dulgaadashadiis oo usa lanki walaawayadan gefodhon hatan dulgaadaay rasulkan oo usoo yani waa kay awoodan haay markaas dadka dhonba yani asaabta dhon hata waa ken kaaya dhaafa lay mana ucduu siya fulankan rajulkan kan siya sinan waalago siya mila hodhaanga waalago laku adeegadi densid waalago sanjaresa oo kale iya laku adeegadi sinan waalago siya de de mana waali arabta deera mila sinihi sini rajuli rajulkan deediis oo kale siyaw waalagi shay oo kale waalago lamid e ah siyaw gaaro asaabti dhahgaleen geeli la dhahgalay dekadi geelisa la dhahgalay neef jin neef win ma neef yar wala waay oo jinshe wala waa gaalo asaabti meren ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiyaw laa najidu naxnu nma helaan ilaa amhala ilaa afdala koo fadl badan min sinihi sin rajuli rajulku waalishay koo ku fadl badan ma kokelmeelaan o aclaa minu waalishay koo ku fadl badan mise kusarey ma kokelmeelaan kusoo shan jarhaay lijarre helaan todob jarre helaan qaala nabiy naomay kagolay hatatan yeede ucduu siya wele ku rajulka siya asina alaflala sinaga aflalka siya mafolka lamaad adi laa ucduu siya asina alaflal deed hata fal badno oo dheeraad sidisku dheere hata siya lijarta siya todob jarta siya usisanjarlayda siya hata kan todob jarta siya litajar siya may weley rasuulka cilo may weley fa ina khayrakum isin kan siin khayr badan axsanukum kan siinka wanaajiyo badan waay galaa-an min galaa-in deentu gudawshe siinka wanaajiyo badan waay lankan hoob deen waa ka siyay adoo muxtaajat wala kasi may lafaday adina kufarxiido yo unjeed walaashe maayo hoob deenta marka kugaadad wareegay hatankinig o e. kale wal kugadade saasa la diiday matana mabakaaado inti mudada lakudera isku wareege taasa dadkan bad kalkan taasa ladiida lankan wanaaga warkiisi adoo dhibaataysanta bara kalkan walaashi hooban insheen hata dheh markeed insheenta bacd heko walaan an bahanaaye ko yani waa ka adibadenilahaitay waan hadana sidiyan kabahana sile kasiyel manaa sadalka nool oke dukaanley o kale dukaanleyt lanki o denti sheena hadana wala wal siye kasadale mana laakin hoob lama berber reebasaki arag walkao goosadaadiin manaa lang hora lasoo gabelgale kalku reertaas kan sing wanaagsan maybua kan oo gutaayada wanaajiya lanka may kasiyay kun koo kasi lama kun on kuhelmay wanaag maha makahelin adisko adala inkatargale inkadarti ay lay mana ay hodhe hada waalago shan eh, shan jare dalma siina koli jaresiya lay rasul walan kordhi waako fa ina khayrakum kan siin kheer badan axsanukum kan sii wanaajiya badan way kalah min galahi baaba xusnil galahi dalilkise an jaabirin radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qala rasulka may ka golay raxima lahu alang naxariis rajulan rajul alang naxariis rajulkaas oo samxan da samxin silo un saaxibe ida baaca hadii walgadadaw wa ida ishtara hadii wal shiraysadaw wa ida btala hadii sugusadaw silo un saaxibe alang naxariis rasul raxima allahu mraan of alang naxariis raxim allahu qala nabiy mere raxima allahu alang naxariis rajulan rajul alang naxariis rajulkaas oo samxan da sahlin silon saaxibe walkasa silka dhikaw idaa waktigi ni sehelka dhikaw baaca uswalgadadaw hadii iswalgadadawna sehelaka dhike usuba walgada neefko daswada darkoo koogada darke koogadata beesadiya walyar dhiman kun koo dhiman lamada kun kunkaas walma walilikeli dhamaadin walilikeli dhiibti markaasa kun koo koo dhimadaay ama kun koo oo okel koo nagadi walma dhibaayo horangaado kaley mana kunkaasoy walma dhibaw idaa baaca taas waida ishtaraana kadalika adigiba walshirhaysadahay adigi walshirhaysadahay beesadiya walkoorahay lankiya walkoorahay saraf malhayo lake walyara dhiman wa walma dhibahano sa iskugaabel ida ba sahlantil silakadika waidagtola denga gusadahay lanki gusadaasi tartiibe gusadahays hado hadalka markaad kaayahaysa lan walasi miihidi imilihidi tartiib yawalan gusadahay walaagi misheento emaseenaas hoob hadun hayne tartiibtale sushe tartiibaan laadala misme adigiba gudahay kudentiya gudahay si wanaaga kugudaas walka si lankan walaasha isu walaawayaro bidhaysadahayan amanti walhel horan kujeysadin asaas bar dambin ha ku gaadoti harirkin fay lahaabe kaasoy alag naxariisay rasul sala allahu alay salam waida watagi igtala usa gusudaw igtala gusudaw deenta gusudawna seelka dhiki alag naxariisay raxim allahu rajulan rajulkaas oo samxan za sahlin sehlan saaxibe ida baaca hadii wal becsadawna sehlan saaxibe waida ishtara hadii wal shiraysadawna sehlan saaxibe waida igtala hadii gusadawna sehlan saaxibe alag naxariis rawa lbuaari waan abi gatadata radi allahu taala canhu qala may kagola bigasaas samictu rasuul alahi begi sala lahu ala slm yakul rasulka alkagola man sara lanki faragilyahuman an yunjiya ini badbaadiyahumanka allahu taala ilahay badbaadi min kurab ywm lqiyaama qiyaama maalinteed kolbiyaalsa ku badbaadi faragilya falyunafis ifeedoy can mucsirin lan fakira shayin feedoy o yalahi dijoy anhu an lmucsiri mucsir kukudijoy rawa muslim adisna weriyey wana bigasadas radi lahu taala an qala bigasad may gol samictu rasuul alahi begi sala lahu alay slam yakul rasulka alkagola degi man sara lanki faragilyahuman an yunajiya ini badbaadiyo hu manka allahu tacaala ilahay badbaadi min kurabi ywmi alqiyaama qiyaamo maalinteeda kurbiyaalshe ilaahay ku badbaadi farax geliyo falyunafis huwa mankaaso hifeedoy can mucsirin lan faqiira heshehi kufeedoy oo deentiklahay ku cafiyoy misn e yani deentiin akiroy mana anti wal kuheraas tan in iska daalido deentin tan in iska dhibto amanti warelile iskushaan seero feedog oo kale kumid misna e o yalac hidijiyoy canhu can lmucsir denta dhamako afka isku dhaaftaas ifahamko dhaaf iseer taaso ilanka ilahay qiyaamo aakir qiyaama dilideed korbiyaalka aakhir ini kubadbaadi lanka fado saas weler rasuul sala allahu alayhi wasalam rawaa ma yuriyey ruux diinta muslim bulshad bulshada in isla noolato iswarqabaano in iskaalmayaano taasa diinta shareecadka dadaala rawaa muslim o muslim iyo waa diidkana weriyey wallahu taala alam